الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد cabdullaahi bni cabbaas qisadiisii ayaan meesha oga baxnay annucmaan bin muqarin almusaniy saxaabiga lagu magacaabo ayaan qaadanaynaa inna liliimaani iimaanku buyuutan guryo ayuu leeyahay walinifaaqi buyuutan nifaaqa iyo munaafiqnimadana guryo ayaa u sugnaaday waina bayta waina beyta bani muqarin reer bani muqarin nimanka lagu magacaabo gurigoodu min buyuuti اliimaan guryaha iimaanka ayuu ka mid yahay cabdullaahi bni mascuud ayaa sidaa yidhi waayo waa guri dhowr walaalo ah tobaniyo walaalaa ay ka soo baxeen toban iyo dhowr qofood oo hal mar iimaanka markaa qaatay kaanad waxay ahayd qabiilatu musayna qabiilooyinka reer musayna lagu magacaabo tatakhidu kuwa ka samaystay manaasilahaa guryahooda qariiban meel u dhow min yatriba magaalada yatrib madiina meel u dhow ayay deganaayeen baa laga wadaa tattakhidu manaasilaha guryahooda wuxuu ahaa meel qariiban u dhow min yatriba cala aariiqi waddadii dusheeda ayay deganaayeen waddadaasoo almumaddati xiriirisa bayna almadiinata wa maka waddada muddada ahee isku xirta maka iyo madiina ayay dhex deganaayeen wa kaana arasuulu rasuulkuna wuxuu ahaa salawaatuullaahi wasalaamuhu calayhi naxariisyaalka iyo nabadgelyada alla korkiisa ha ahaatee qad haajara mid u hijrooday ila almadiinati magaalada madiina wa jacalad waxay guda gashay akhbaaruhu nebiga akhbaartiisa tasilu inay gaarayso tibaacan ayadoo xiriir ahoo isdaba joog ah ilaa musaynata reer musayne ayay gaari jirtay akhbaarta nebiga maca alkhaadiina waalraayixiin kuwa qaadiintee kallahaya iyo raa'ixiinta kal ee soo caraawaysaba akhbaarta ay wadaan ayaa soo gaari jirtay reer musayne qabiilkaa la yidhaahdo falaa tasmacu kama aysan maqli jirin canhu xaggiisa ilaa khayran khayr mooyaane wax walba oo khabar ah oo nebiga ka soo gaara wax khayroo fiican buu ahaa wa fii daati cashiyatin galab galbaha u saaxiibka ah jalasa wuu fadhiistay sayid alqowmi qoomka sayidkoodii annucmaan bin muqarinin ahaa almusaniyu fii naadiihi golihiisii buu fadhiistay meelaha golaha u ah ee naadiyaalkee la fadhiisto ayuu fadhiistay maca ikhwatihi walaalihii macigooda asagoo ay walaalihii la fadhiyaan iyo wa mashyakhati qabiilatihi shuyuukhdii iyo odayaashii qabiilkiisana ay joogeen ayuu la fadhiistay fa qaala lahum wuxuu ku yidhi yaa qowmi qowmkeeyow wallaahi baan ku dhaartaye maa calimnaa kuma ogin oo kama maqlin can muxammadin muxamed xaggiisa ilaa khayran wanaag maahane walaa samicnaa mana aanan ka maqlin min dacwatihi dacwadiisa iyo waxa uu dadka ugu yeerahayo ilaa marxamatan wa ixsaanan wa cadlan waa naxariis waa ixsaan iyo samafal waa cadaalad intaa waxaan ahayn oo aan dacwadiisa ka maqalnayna ma jirto famaa baaluna maxaa nagu dhacay marka famaa baalunaa maxaa xaalkeennu yahay oo nubti'u canhu aan uga habsaamaynaa oo aan uga dibdhacaynaa canhu xaggiisa famaa baalunaa maxaa xaalkeennu yahay iyo sha'nigeenna nubti'u aan uga dibdhacayna canhu asaga xaggiisa waannaasu dadkuna ilayhi xaggiisa yusricuuna ay u degdegayaan dadkii oo dhan iyo qabiilooyinkii xaggiisay wada aadayaan annaga khayr meehe wax kale kama maqalno maxaa dibdhaca noo keenay uma intaa ka bacdi atbaca wuxuu raacsiiyey nucmaan yaquul hadalkiisa asoo odhanaya amaa ana anigu faqad casamtu waxaan goostay calaa an aqdawa inaan ku kallaho calayhi dushiisa muxamed waan ku dheelmanayaa idaa asbaxtu haddaan waaberisto beri haddii la gaaro anigu waan kallahayaa buu yidhi xaggiisaan ku dheelmanayaa faman shaaa qofkii doonaya oo minkum adinka idinka mid ah an yakuuna inuu ahaada macii ani micigayga falyatajahas ha diyaar garoobo haddaba qof allaala qofkii iraacaya caaw sii xirxirta buu yidhi aniga subaxii haddii la gaaro waxaan go'aan ku gaaray inaan ku dheelmadee waka'annamaa waxaad u malaysaa oo aad moodaa masad inay taabatay kelimaatu nucmaan nucmaan hadalladiisa wataran wataran ayadoo ah xarig murhafan oo dareen dheer ah leh macnaa xarig dareen badan leh ayadoo oo kale ah ayay u taabatay fii nufuusi alqowmi qoomka nafyaalkooda xargaha mar allaala marka la xiro oo xoog loo taago wax yar haddii saa loo taabto aad bay u dhawaaqaan marka xarig watar ah oo dareenkiisu sarreeyo in la taabto un keliya rabay oo kale ayay nafafyaalkii qoomka u taabatay kelimadii odayga nucmaan ahaa fii nufuusi alqawmi famaa inطalaca maba uusan baryinba asabaaxu subxi ma uusan taalacan oo ma soo bixin subaxii xataa wajada ilaa uu helay nucmaan ikhwatahu walaalihi alcasharati tobanka ahaa iyo wa arbacami'ati faarisin afar boqol oo rag oo min fursaani musayna reer musayna fursaantoodii geesiyaalkooda ka mid ah qad jahazuu diyaargaroobayba subaxii markii la gaarayba waa kanaa kow iyo toban ee macnaha walaalo toban ah oo asaga kow iyo toban uu ku ahaa oo asaga la dhashay iyo afar boqol oo rag oo farrisiin ah oo reer musayne ah oo dhammaantood diyaar ah diyaargaroobay oo diyaargareeyey anfusahum nafafyaalkooda lilmudiyi inay la tagaan macahu asaga micigiisa waa nucmaani intaasaaba diyaar u soo noqotay ayna la aadaan ilaa yahriba magaalada madiino liliqaa'i اnebiy nebigii la kulankiisa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh iyo waddukhuuli gelitaan oo fii diin illaahi ay diinka alla galaan subxaana wa tacaala bayna laakiin anna nucmaan ninka nucmaan lagu magacaaba istaxya wuxuu ka xishooday anyafida inuu u wafdiyeeyo ee uu u galu aado maca haada aljamci asagoo jamaca iyo dadka alxaashidi ee faraha badan ay la socdaan cala annebiyi inuu nebiga u galo ayuu ka xishooday sala allahu calayh wasalam duuna an yaxmila lahu asagoon u wadin una xambaarin rasuulka iyo walilmuslimiina muslimiintaba shay-an fii yadihi gacantiisa wax asoon gacanta ugu wadin inuu nebiga iyo muslimiinta u tago aad buu uga sariigtay laakinna laakiinse asannata sannadaasi waxay ahayd ashahbaa'a sano abaareed almujdibata oo mujdibo ahoo wax baabbi'isay abaartu markay wax tirtirtay abaaraysa dhulka ayaa mujdibo la yidhaahdaayo abaar ba'an baa dhacday allatii taasoo marad soo martay bihaa ayada musaynatu reer musayna lam tadrug ugama tegin lahaa ayada darcan xoolo walaa zarcan iyo beer labadaba abaartii ba'need ee reer musayna soo martay waxay noqotay midaan xoolo iyo abuurba u dhaafinba lam yatub ugama tegin lahaa ayada darcan waa xoolo walaa zarcan iyo abuur ama beer dhammaan way baabbi'isay fataafa wuxuu ku soo wareegay annucmaan nucmaan beytihi gurigiisii wa buyuuti ikhwatihi walaalihii guryahooda ayuu ku soo wareegay wax ka soo raaraadiyey wa jamaca wuxuu soo kulmiyey kullu maa baqaahu wax allaala waxay u reebtay lahum ayaga alqaxtu abaartii oo min hunaymaatin dhowr ari ah wixii hunaymaadiyo xayno ari ah oo ay u reebtay abaartii buu soo ururiyey wasaaqahaa waa soo qumiyey amaamahu hortiisa wa qadima bihaa wuxuu ula soo galay calaa rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam wa aclana wuxuu dhogaysiiyuu iclaamiyey wuxuu daaha ka qaaday huwa asaga iyo waman macahu intii micigiisa ahaa islaamahum islaamnimadooda bayna yaday nebiga hortiisa way soo baxeen wixii arya uu soo helay abaari ka tagtayna waa soo kaxeeyey rasuulka ayay u soo galeen isla markii ma dibdhicine waxay iclaaniyeen macnaha waxay caddeeyeen waaye asaga iyo wixii la jiraba inay islaameen ayay nebiga hortiisa ka qireen ihtazat waxaa ruxatay yadribu magaaladii madiina madiine hal mar bay gelgelatay min aqsaahaa darafkeeda ilaa aqsaahaa ilaa darafkeeda kale magaaladii madiina daraf ilaa iyo daraf ruxatay maxay la ruxatay faraxan farxad oo bin nucmaan bin muqarin ay ku faraxsanaayeen iyo wasaxbi iyo asxaabtiisa wa saxbihi intii la socotay ee raacday id wakti lam yasbiq aynan dhicin ama aysan hormarinayn hore loo arkin libaytin guri oo min buyuuti alcarabi carab guryahooda ka mid ah an aslama minhu inay ka soo islaamaan guriga axada cashara akhan kow iyo toban walaalaa oo min abbin waaxidin hal aabba keliya u dhalay wa macahum ayna la jiraan arbacami'atu faarisiin afar boqol oo rag oo geesiyaal ah oo farisiin ah weli maysan dhicin guri ay ka soo islaamaan kow iyo toban walaaloo aabba keliya u dhalay ilaa gurigaa maahane taasay la ruxatay farxad daraaddeed magaaladii madiina wa surra rasuulu rasuulkiina waa uu ku farxay alkariimu rasuulkii sharafta lahaa biislaami nucmaan nucmaan islaamidiisa ablaq suruuri farxadtan u sarraysee u xeel dheer ayuu nebiguna ku farxay wataqabbala allaahu ilaahayna waa ka aqbalay jalla wacasa weynaaye oo qaalib ahaayee hanaymaatihii dhowrkii ariga ahaa ee u keenayna rabbi baa ka aqbalay wa anzala wuxuu ku soo dejiyey fiihi asaga qur'aanan qur'aan faqaala wuxuu yidhi alle wamin alacraabi ilan waxay deganaayeen musayna waa meel tuuloo baadiye ahe acraabtii reer baadiyaalku man baa ka mid ah yu'minu billaahi alla rumaysan iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro reer baadiyaalku kuwa ilaahay iyo qiyaamo rumaynayaa ku jira wayattakhidu ka samaysanaya maa yunfiqu waxa uu nafaqeeya uu bixiyo qurubaatin cinda allaahi dhowaasho ilaahay agtiisa uu ku dhowaado iyo wa salawaati rasuuli ducooyin uu rasuulka u duceeyo inuu nebiga u duceeyona way rabaan inay alle ugu dhowaadaanna way doonayaan alaa hooyaay innahaa taasaaba qurbatun dhowaasho lahum ayaga u ah sayudkhiluhum wuu gelinayaa allaahu alla fii raxmatihi naxariistiisa ayuu gelin ina allaha ilaahina gafuur waa alla dembi dhaaf badan raxiimun ee naxariis badan subxaana wa tacaala idan waa laga aqbalay arigii uu keenayna indawa indawaa wuxuu ku soo biiray annucmaan bin muqarinin taxta raayati rasuuli illaahi calanka rasuulka alla hoostiisa ayuu ku soo biiray washahida wuxuu kala qayb galay macahu rasuulka micigiisa khasawaatihi kullaha duulaanadiisii oo dhan hayra waanin cagajid la'aan walaa muqasarin iyo gaabsi iyo ka gaabsasho la'aan asagoon waan iyo muqasar labadaba ahayn ayuu markaa ka qayb galay macnaha si farxad leh oo degdeg ah ayuu uga qayb galay hayra waanin dibdhac la'aan ama cagajid la'aan walaa muqasirin iyo ka gaabid la'aan ayuu kala qayb galay walamaa aalat markii ay ku soo wareegtay alkhilaafatu khilaafadii iyo maamulkii ila sidiiq abubakarna sidiiq waqafa waa istaagay macahu abubakar micigiisa huwa nucmaan iyo wa qowmuhu qowmkiisiiba oo min banii musayna ahaa way istaageen waqfatan istaagid xaasimatan oo go'an oo sugan oo go-aan dhaba ka ah ayay garab istaageen kaana waxay ahayd lahaa ayada aharun kabiirun raad weyn ayay ku reebtay dhinac istaaggii ay garab istaageen fi lqadaa'i baabi'intii la baabi'inahayey calaa fitnati ridda riddadii fidnadeeda waayo markuu rasuulku dhintay qolo badan baa diinta ka ridowday qolo fara badan baa riddo samaysay idan abuubakar labadii sano iyo dhowrkii uu haayey madaxtinimada wuxuu aad ugu mashquulsanaa in riddada laga soo celiya dadka nucmaan iyo qoomkiisii way ag istaageen micigiisay istaageen waqfa iyo istaagid xaasimo ahoo go'an kaana lahaa lahayd aharan kabii aharun raad kabiirun oo weyn ku reebtay fi lqadaa'i in la tirtiro calaa fitnati ridd riddadii fidnadeeda walammaa goortii saarat ay u soo wareegtay u ahaatay alkhilaafatu khilaafadii imaamulkii waa abuubakar kadiba ila alfaaruuqi cumar alfaaruuq kaana linucmaan nucmaan bin muqarin ninka lagu magacaabo waxaa uga sugnaa fii cahdihi cahdigiisa iyo wakhtigiisii cumar sha'nun xaal iyo arin maa yasaalu aysan ka zuulin adtaariiqu taariiqdu yadkuruhu inay xusayso bilisaanin carab carabkaasoo nadiyin ku qoyan bilxamdi mahad ratiibin ku qoyan bihanaa'i ammaan carab qoyan oo ay ku qoyan tahay mahdin ayna ku qoyan tahay ammaan ayuu kagala qayb galay oo sha'nigiisii noqday macnaha walamaa saarat alkhilaafatu khilaafadii markay u ahaatay ila alfaaruuqi kaana linucmaan bin muqarani ninka lagu magacaabo nucmaan waxaa uga sugnaa fii cahdihi cahdigiisa ballantiisa ama wakhtigii cumar sha'nun sha'ni baa u sugnaa arrin iyo xaal maa yazaalu uusan ka zuulin altaariiqu taariikhda yadkuruhu inay ku xusayso bilisaani nadiyin carab qoyan bilxamdi ku qoyan oo ratiibin bihanaa'i ammaanna markaa ku qoyan fa qubayla alqaadisiyati dagaalkii qaadisiya wax yar ka hor qubayla alqaadisiya qaadisiya ka hor waxoogaa arsala wuxuu diray sacad ibni waqaas sacad ibni abi waqaas qaa'idu juyuushi lmuslimiin waa hogaamiyihii ciidanka muslimiintii abaaduulahoodii wafdan wafdi ayuu u diray ilaa kisra kisra xaggiisa ystajrad ayaa lagu magacaabaa ystajrad waa ninkaa magaciisa kisra ninka meesha haystay ayuu u diray biriyaasati uu hogaaminayuu madax u yahay wafdiga annucmaan bin muqaranin liyadcuuhu suu ugu yeera mtaqaanaa reer kisra ila alislaami islaamnimada sacdna waqaas ayaa wafdi diray kisra uu hogaaminaya sajrad ninka lagu magacaabo ayuuna u diray nucmaan ayaa ri'aasada u hayo kooxdaa la diray hogaaminayey waxaana loo diray liyadacuuhu liyadcuwahu say ugu yeehaan ila alislaami islaamnimada liyadcuwahu ila alislaami walammaa balaquu markii ay gaareen nucmaan iyo dadkii la socday caasimata kisra kisra caasimadeedii fi lmadaa'ini oo magaalooyinka ay galeen ista'danuu waxay fasax ka qaateen oo ay fasax weydiisteen biddukhuuli calayhi inay markaa u galaan boqorka faadina lahum waa loo idmay uma ka bacdi dacaa wuxuu u yeertay boqorkii aturjumaana turjumaan buu u yeertay ilaa dadkan carabi bay ku hadlaan ayagoo acjamiyiin nin u kala tarjumaa loo wacay faqaala lahu wuxuu ku yidhi boqorkii kisraa salhum weydii raggaan ii soo galay waxaad su-aashaa ma ladii jaa'a bikum waxa idin keenay waa maxay ma ladii kii waa maxay jaa'a aad u timideen bikum adinka oo idin keenay ilaa diyaarinaa guryaheenna waa qaraakum idinku soo kellifay biqaswinaa duulaankeena inaad nagu soo duushaan waxa idinku soo kelifo oo idinku soo kediyey waa maxay lacallakumma waxaa laga yaabaa waad mudan tihiin Eh, amictum inaad damac qabtaan inaad damac ku qabtaan binaa annaga inaad damac idin haayo oo aadna soo hawaysateen annaga oo wajtara'tum aad ku soo dhiirateen calaynaa korkeenna li'annanaa maxaa yeelay annagu tashaaqalnaa cankum inaan idinka mashquulnay mashquulkaan idinka mashquulnay inaad noogu soo dhiirateen ood nagu soo damac gashateen taa miyaa laga yaabaa lacallakum dacimtum in hunguri idingalay waaye binaa annaga hunguri inuu idinknakii soo galay xaggeena oo wajtara'tum aad soo dhiirateen calaynaa korkeenna li'annanaa maxaa yeelay annagu tashaaqalnaa waan idinka mashquulnay cankum xaggiina haddaan tallaabo idinka qaadi lahayn oo mar walba aan cadaas idinku wadi lahayn waxaa ma samayn lahayn oo walam nasha aanan doonin an nabadisha bikum inaanan inaan idin qabano macnaha mar allaala markii aan iska dayno aan dooni weynay inaan gacan idinku dhignoon idin qabano xaggiina taasaa idin idinku soo keliftay miya intaasuu ugu daray faltafata nucmaan wuxuu milicsaday bin binmuqarinin ilaa man macahu intii la socotay saas intuu u fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi in shi'tum haddii aad doontaan ajabtuhu cankum waa idinkaga jawaaba aamuse idinka ana u jawaabaye wain shaaa haddii uu doono axadukum midkiin an yatakallama inuu hadlo ahartu waan u doorahayaa bilkalaami hadalkee ha hadlo waan uga baxayaaye faqaaluu waxay dheheen bal takallam hadal bay dhaheen adiga la hadal ayay yidhaahdeen humma iltafatuu waxay wada eegeen qoomkii nucmaan la socday ilaa kisra kisra ayay fiiriyeen wa qaaluu waxay dhaheen haada arajul ninkan ma ujeedaa ayaa yatakallamu ku hadlaya bilisaanina afkeena carabkeenna ninkan baa ku hadlayee fastamic dhegaysa ilaa maa yaquul wuxuu dhahayo ninkan baa jawaabtaada ku siinaye dhegaysa buu yidhi faxamida allah faxamida wuu mahdiyey annucmaanu nucmaan allaha alla ayuu mahmiyey waafnaa wuu ammaanay calayhi cala allah alla ayuu ammaanay wasallaa wuxuu ku salliyey calaa nebiyihi nebigiisa wasallama wuuna salaamay uma intaa kabacdi salli iyo mahdin alle iyo ammaan alle kadib qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay raximanaa wuu noo naxariistay fa arsala ilaynaa wuxuu noo soo diray xaggeena rasuulan rasuul yadullunaa na tusinaya cala alkhayri khayrka waya'murunaa bihi na faraya khayrkii wayucarifunaa na garansiinayoo noo sheegaaya ashara sharta wayanhaanaa canhu nagana reebaaya nebi noocaasa ilaahay noo soo diray wawacadanaa wuxuu noo ballanqaaday in ajabnaahu haddaan ajiibno ilaa maa dacaanaa ilayhi waxa uu nebigaa noogu yeeraya xaggiisa an yucطiyana allaahu inuu ilaahay na siinayo khayray اdunyaa wاlaakhira khayrka adduunikan aakhirada khayr adduun iyo khayr aakhira inuu ilaahay na siin doono famaa huwa mabag ahaanin oo kama soo wareegan markaan rumaynay ilaa qaliilun wax yar maahane xataa baddala allaahu ilaa ilaahay noogu beddelay e, diiqanaa ciriirigeennii sacatan waa sictinimo ciriirigan ku jirnay sacow allana siiyey wadillatanaa dulligeenniina cizatan buu noogu beddelay cizo iyo sharaf wa cadaawatinaa cadaawaadkii iyo colaaddii naga dhexaysayna ikhaa'an walaalnimo noogu beddelay iyo wamarxamatan isku naxariisasho waxbaa yarba kama soo wareegan dadka cizada lehee adduunka ugu sarreeya ayaan noqonay waqad amaranaa wuxuuna amray nebigeena an nadcuwa inaan ugu yeerno annaasa dadka ilaa maa fiihi khayruhum waxa khayrkooda ugu sugan waan nabada'a inaan ka bilowno biman yujaawirunaa dadka deriska nala ah idinkaa ugu horeeya buu yidhi dadka deriska nala ahna inaan ka bilowno fanaxnu annagu nadacuukum waxaan idinkugu yeeraynaa ila adukhuuli inaad soo gashaan fii diininaa diinkeena wahwa diinun waa diin xasana wanaajisa alxasana kulla wanaagyadoo dhan wax kastoo fiican bay fiicnaysaa wa xadda way ku guubaabinaysaa dadka calayhi xasanada waqabbaxa waa diin xumaysa alqabiixa kolla qabiixa oo dhan iyo wax kastoo xun wa xadara minhu ugana digta dadka wahwa diin waaye taa yanqulu guurinaysoo ka soo raraysa muctaniqiihi midka rumeeya muctaniqa waa midka qoorqooreeya waa qofka waxaa loola jeedaa qofka gala ee rumeeya waxay ka guurinaysaa min dulaami اlkufri kufriga mugdigiisa iyo wa jawrihi xadgudubka iyo jawrka mataqaanaa kufriga waxayna u guurinaysaa ilaa nuuri اliimaani iimaanka nuurkiisii wa cadlihi iimaanka cadaaladiisa fain ajabtumuunaa haddaad naga ajiibtaan ood naga ogolaataan ila alislaami islaamnimada inaad qaadataan khalafnaa fiikum waxaan idinku dhaafaynaa oon idinkaga dhex tegaynaa kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisa wa aqamnaakum waxaan idinku waan dhisaynaa calayhi dushiisa kitaabkaasaan idinku dhisaynaa calaa an taxkumuu inaad ku xukuntantaan biaxkaamihi axkaamtiisa kitaabkaasaan idinku dhaafaynaa asagaan idinku dul dhisaynaa waana inaad xukunkiisii axkaamtiisa ku xukuntantaan warajacnaa cankum waan idinka laabanaynaa boob iyo dagaal iyo idinkuguma imaanin uun inaad islaamkaa qaadataan allana aad aamintaan haddaad aamintaan kitaabka allaan idinku dhaafaynaa wa aqamnaakum waan idinku oogaynaa calayhi dushiisa calaa an taxkumuu biaxkaamihi inaad axkaamtiisa ku xukuntantaan wa rajacnaa annaguna waan noqonaynaa cankum xaggiinaan ka laabanaynaa wa taraknaakum waan idinka tegaynaa idinkii wa sha'nakum sha'nigiina madaxtinimadiina haysta maamulkiina haysta qof la casilayo qofku laga qaadaya ma laha intaasaan idinkugu nimid waan idin dhaafaynaa fain abaytum haddaad diiddaan soo maaha addukuula gelitaan oo fii diin illaahi ilaahay diinkiisa aad soo gashaan ayda laftigeeda dagaal ma jira weli akhadnaa minkum waxaan idinka qaadaynaa xaggiina aljisyata canshuur jisyun baad bixinaysaan waxamaynaakum waana idin ilaalinaynaa wax dhib idin gaarsiinaya ma laha ku sugnaada jizyaa laydinka qaadayaa fain abaytum laakiin haddaad diidaan icطaa'a aljisyati jisya bixinta xaarabnaakum waan idinla dagaalamaynaa markaa dagaalka markaasuu imaanayaa fastashaada waa huray fastashaada wuu huray yastajib ninkii la ohan jiray hadaban caro iyo wagaydan xanaaq ama hadaban xanaaq iyo wagaydan caru la huray oo mimaa samica wixii uu maqlay ah hadalkii lagu yidhi aad uga xanaaqay wa qaala wuxuu yidhi innii anigu laa aclamu ma ogi ummatan ummad oo filardi dhulkan ku nool kaanad ahaatay ashqaa kuwa ka dullisan minkum xaggiina wax idinka shaqisan oo idinka dullisan ma jiro walaa aqalla idinka yar cadadan xagga tirada walaa ashadda idinkaga daran furqatan xagga kala go'go'a furqatihina dad iskhilaafsan walaa aswa'a xaalan idinkana xaal xun aswa'a xaalan baahi iyo dhibaato iyo dhibbaad baad ku nooshihiin waa idin ogaa buu yidhi waqad kunnaa waxaannu ahayn annagu markii hore nakilu kuwa idin wakaasha oo u dhiibto u tala saarta amrakum amarkiina ilaa wulaati adawaaxi dawaaxida wuxuu ula jeedaa xuduudaheenna wulaadooda iyo ragga xukumee madaxda u ah ayaan arrintiina marka hore idin tala saarannay oo wakiil idinkaga dhiganay faya'khuduuna lanaa waxay idinkaga kay soo qaadahayeen xaggeenna aطaacata minkum aطeecitaanka idinka xaggiina wax weyn maba ahaynba idinkoo dhanba ragga wulaadda ee xuduudaha nala degdegan iyo meelaha isku keen xirxirtaa raggaasaa dhihi aan dhihi jirnay nooga soo qaada طaaca inayna aطeecaan uma intaa ka bacdi markuu intaa yidhi khafafa waxaa ka khafiifay shay-an waxoogaa oo min xiddatihi xanaaqiisii ahaa waxoogaa waa degay wa qaala wuxuu yidhi fain kaanat haddii ay tahay alxaajata danta hiya allatii hiya dantaa allatii taasoo fain kaanat alxaajatu xaajadu hadday tahay hiya ayada allatii midda dafactukum idinku soo keliftoo idinku soo riixday ila almujii'i ilaynaa inaad noo timaadaan hadday xaaje iyo dhib idinku keliftay oo baahi iyo wax uun idin haysta waa idin ognahay abaar inay idinku dhaceene amarnaa waan idin amraynaa lakum adinka biquutin raashin ilaa an tuksiba diyaarakum intay xaafadihiinnii guryihiinnii diyaartiina ay ka aaran noqdaan ilaa ay ka barwaaqoobaan macnaha ilaa an tuqtib ilaa ay tuqsiba noqotay aaranto diyaarku meelaad degan tihiin wa kasawnaa waan idin marashaynaynaa waxaan dhar siinaynaa saadatakum madaxdiina iyo wujuuha qawmikum qoomkiina kuwa jaaha iyo sharafta lehna waan waa kasownaynaa oo waa marashaynaynaa waayo wamallaknaa waxaan madax idinkaga dhigaynaa calaykum korkiina melikan boqor oo min qibalinaa jihadeenna ka socdaa oo yarfiqu bikum idin naxariista waa la dardaarmaynaa dadkan ha dhibin baan leenahaye si fiican ugu naxariiso markuu intaa yidhi boqorkii faradda waxaa u jawaabay calayhi dushiisa rajulu nin oo min alwafdi wafdiga ka mid ah nin baa haddana hadalkii qaatoo muslimiintii ka midoo jawaab bixiyey min alwafdi raddan jawaab buu siiyey ashcala hurisay naara qadabihi xanaaqiisii naarteedii dabkeeda min jadiidin haddana mid cusub hadduu waxoogaa xasilay intaa markuu yidhi is yidhi nimankan bal raashin iyo dhar ku day ayaa jawaab ka sii adag tii horaa la siiyey taasoo ashcala hurisay naara qadabihi xanaaqiisa naarteeda min jadiidin si cusuboo haddana u hurisay fa qaala wuxuu yidhi lowlaa anna arusula haddii aan rususha laa tuqtalu la dili lahayn ragga wufuudda ah in la dilo waa mamnuuc haddii ayn ahaan lahayd kuwo la dilo la laqataltukumba waa idin lahaa dhammaantiin waa idin wada dili lahaa laakiin lama dilo rususha ergada ahee quumuu iga istaaga buu dhaa iga taga falaysa lakum idinkuguma sugnaanin shay-un shay cindii agtayda wax agtayda idinkaga sugnaadii waxaan idin siinayna ma laha baahidiina ku jiraa baxa buu yidhi wa akhbaruu u sheega qaa'idukum hogaamiyihiinii idin soo diray cannii anigu mursilun ilayhi inaan u soo diri doono rustuma rustum ninka lagu magacaabo rustum waa qaa'idka jeyshka furska ah waa mtaqaanaa waa taliyaha sare ee dagaalgelinta ee reer furs rustum baa la yidhaahdaa kaasaan soo diraa buu yidhi sargaalkaa xataa yadfinahu ilaa la aaso qaa'idkiina wayadfinukum idinkana macan maca ahaan laydinku wada aaso fii khandaqi alqaadisiyati qaadisiye qandaqeedii dhufayskeeda yaa dhammaanteed laydinku wada aasi doonaa buu yidhi abaandulaasaan soo dirayaa una sheega uma intaa ka bacdi amara wuxuu amray waa boqorkii kisree in loo keeno jawaan ciid ah juuni ciid ka buuxa ii keena buu yidhi fa lahu waa loo keenay waxaa loo keenay biximli turaabin turaab baa loo keenay caro jawaan ku jirta ximli turaab macnaha jawaan ciid ahaa loo keenay wa qaala lirijaalihi raggiisaa wuxuu ku yidhi xamiluuhu u saariya calaa ashraafi haaulaa'i kuwaan hadda ii yimid ninka ugu sharafta badan juunigan ciidda ah qoorta u saara buu yidhi wa suuquuhu qumiya oo kaxeeya amaamakum hortiinnana ha socdo asoo jawaanka ciidda dhabarka u saaran yahay calىa maryi'i min annaas meel ay dadkoo dhan ka arkayaan tusiyo saa uga bixiya xataa yakhruja ilaa uu kala baxo min abwaabi caasimati mulkinaa mulkigeenna iyo maamulkeenna caasimadeeda ah, magaaladeenna mulkigeeda albaabkeeda ilaa uu kala baxo ciidda daba socda idinkana ciiddii baa la soo qaaday faqaaluu waxay dheen raggiisii lilwafdi wafdigii muslimiinta waxay ku dheen man ashrafukum war yaa idinku sharaf badan intiina in ciidda loo saarayaa la rabaa man ashrafukum fabaadara ilayhim waxaa xaggooda u soo degdegay caasim ibnu camar ninka lagu magacaabo wa qaala wuxuu yidhi ana anigaa ugu sharaf badan faxamaluuhu calayhi dushay u saareen xataa kharaja ilaa uu kala soo baxay min almadaa'ini magaaladii uma intaa ka bacdi xamalahu wuxuu saartay asaga maba ka waalinine calaa naaqatii heshiisii buu saartay ciidii wa akhadahu maca wuu qaatay lisacad ibn abi waqaas buu u geeyey wa basharahu wuxuu ugu bishaareeyey bianna allaha ilaahay sayaftaxu cala almuslimiina muslimiinta inuu u furi doono diyaara furus furus diyaarteeda magaalada furus in loo furi doono wayumallikuhum ilaahay uu gacanta u gelin doono turaaba ardihim dhulkooda ciiddeeda waxaaba lagu fasirtayba ciiddii lasoo qaaday in ciiddooda la qabsan doonaba waa tafaa'ul wanaagsan uma ka waqacad waxaa dhacday macrakatu alqaadisiya qaadisiya dagaalkeedii ayaa markii dambe dhacay waqtada waxaa laga buuxiyey oo ka buuxsamay khandaquhaa khandaqeedii meeshii lagu dagaalamahayey bijuhain juha aalaafin kumaan baktigoodii baa ka buuxsamay alqatla waa kuwii la laayey ah kumaan maydadkooda jusadkoodii maydkooda ayaa ka buuxsamay qaadisiya walaakinahum laakiinse lam yakuunuu maysan ahayn maydadka min jundi اlmuslimiina muslimiinta ciidankooda wainamaa kaanuu waxay ahaayeen min junuudi kisraa kisra askartiisii lam yastakin اlfurs furs ma daciifin lam yastakin isma dhiibin ma daciifin furs lihaziimati alqaadisiyati jabkii qaadisiye ku dhacay wax dhibaato maysan arkin fa jamacuu waxay jamciyeen jumuucahum wadajirkoodii mar labaad bay is-abaabuleen waxay sameeyeen oo kale wajayashu waxay abaabuleen oo ay ciidameeyeen wajayashu juyuushahum ciidankoodii askartoodii bay habeeyeen mar labaad keliya maysan tabar darnaanin xata اktamala ilaa ay buuxiyeenay ay dhammays dhammaystirantay lahum ayaga mi'a وahamsuuna alfan boqol iyo konton kun oo min ashidaai اlmuqaatiliin dagaalyahanada kuwa ugu xooga badan iyo tababarka ugu dardaran ay soo aruuriyeen falamaa goortii waqafa ay soo gaartay alfaaruuqu cumarulfaaruuq calaa akhbaari haada alxashdi اlcadiim ciidankaa iyo dadkaa weyn ee faraha badan markay soo gaartay cazama wuxuu go'aan ku gaaray calaa an yamdiya inuu aado ilaa muwaajahati haada alkhatari khatartaa muwaajaheeda alkabiiri ee weyn binafsi nafsadiisa ma gabbanaayo asagaa goostay inuu soo baxo oo ciidanka aadi doona horseed uu ahaado facazama wuxuu goostay calaa an yamdiya inuu usoo dhaqaaqo ilaa muwaajahati ka hortegid haada alkhaطar اlkabiiri khatartaa weyn inuu ka hortaga binafsihi asaga naf-ahaantiisa walaakina laakiinse wujuuha almuslimiin muslimiinta kuwoodii sarsareeyey ayaa hanawhu ka reebay oo ka celiyey can daalika arrintaa muslimiinta kuwoodii wujuuhda ahaa ayaa ka reebay oo u diiday wa ashaaruu waxay u ishaareen calayhi dushiisa an yursila inuu u dira qaa'idan hogaamiye yuctamadu calayhi la ictimaadi karo nin abbaanduulo ahoo qaa'id ah haddana ictimaad lahoo lagu halayn karo fii midli haada alamri اljaliil arrintaa weyn oo kale maelkeeda hadday timaado nin la ictimaadi karoo la cuskan karo oo laysku halayn karo in loo diro faqaala cumar wuxuu dhahay ashiiruu calaya ii ishaara waayahee birajulin nin lauwalliyahu aan u weliyoon u dhiibo daalika ahuqra dhuunta ayada ah foqorku wuxuu ula jeedaa mar allaala marka ciidan soo socda dhuun weeyaan dhuuntaas soo socota wixii laga horgeyn lahaa bal ii tilmaama buu yidhi faqaaluu waxay dhaheen anta adiga aclamu yaqaanoo ku cilmi badan bijundika ciidankaaga yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkeediiyo ciidankaaga cid kaaga kala tarjumaysa ma laha hal hal baad u taqaanaa ee soo saaro fa qaala cumar wuxuu yidhi wallaahi la la'walliyanna waxaan u welinayaa oon u dhiibayaa calaa jundi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda rajula nin yakuunu ahaanaya idaltaqa aljamcaani labada ciidan markii ay kulmaan asbaqa mid ka dheerayn badan min alasinati warankiisa caaradeeda asinaha meesha sinada ahe caradda mid ka dheeraynahaya kaasaan u dhiibayaa huwa annucmaan bin muqaranin almusaniy waana ninkaa waa ninkan qisadiisa markaa baranayna kaasaa ku fiican faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii iyo intii cumar la joogtay huwa lahaa huwa asagaa lahaa mudan asagaa mudane u dir fakataba waa qoray ilayhi nucmaan xaggiisuu cumar warqad u qoray yaquul asagoo odhanaya min cabdullaahi addoonkii allay ka timid warqaddaanoo cumar ibnukhadaab ahaa ila nucmaan bay u socotaa min muqarinin reer muqarin ahaa nucmaan bin muqarinin addoonkii alle cumar ibnukhadaab bay ka socotaa buu yidhi nucmaan bayna u socotaa amaa bacd salaan kadib fainii fainnahu sha'nii balaqanii waxaa isoo gaaray anna jumuucan ciidan oo min alacaajibi acaajimta ka mid ah kafiiratan ee fara badan qad jamacuu inay urureen oo idin kulmasteen lakum adinka bimadiinati nahawanda meesha lagu magacaabo magaalada nahaawanad la yidhaahdo inay ciidan fara badan oo caajim ah isu kin ururiyeen faidaa ataaka hadduu kuu yimaado kitaabii warqadayda haadaa ee tan ah fasir soco nicmaanow biamri illaahi amarka alleh wa bicawni illaahi ilaahay cawnkiisii kaalmadiisa wa binasri illaahi ilaahay guushiisii nasrigiisa ku soco adiga iyo biman macaka waxa micigaagee min almuslimiina muslimiinta ka mid ah kaay muslimiinta meesha joogtaan dhaqaaq baa la yidhi muslimiinta micigaaga ah la dhaqaaq walaa tuwai'uhum ha marsiinin ha qaadsiinin ha ku istaajinin wacran meel dhib badan wacriga waa dhul dhagxaan iyo mashaakil iyo ciriiri iyo dhib leh ha marsiinin oo fatoodiyahum aad ku dhibta markaa muslimiinta meel dhibaysa ha iga marsiinin buu yidhi fa inna rajulan waaxidan hal nin keliya oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah ayaa axabu ilaya xaggayga looga jecel badan yahay min mi'ati alfin boqol kun oo diinaar wasalaamun calayka nabadgelya korkaaga ahaato muslimiinta ha iga dhibin markaad wadaysa meel wacri ah oo dhib badan oo ciriiriya qudxo badan ha marsiinin hal nin oo muslim ah waxaan ka jeclahay boqol kun boqol kun oo diinaar in lay siiyo waxaan ka jeclahay hal nin oo muslima buu yidhi wasalaamun calayka nabadgelyana korkaaga ha ahaato habba wuu la booday ama wuu la dhaqaaqay annucmaan bijayshihi ciidankiisii buu la dhaqaaqay ama uu la booday liliqaa'i alcaduwi cadowga suu ula kulmo wa arsala wuxuu diray amaamahu hortiisa alaa'icun sahan buu dirsaday oo min fursaanihi geesayaashiisii ka mid ah litakshifa lahu say ugu soo kashifaan oy u soo ogaadaan alariiqa waddada intaan layska bixin ilay muslimiintaa dhibin baa la yidhi sahan buu marka hore diray litakshifa lahu say ugu soo caddeeyaanay ugu soo kashifaan aariiqa wadada falama iqtaraba markay u dhowaadeen alfursaanu geesiyaashii min nahaawanda meeshii magaalada nahaawad la yidhaahdo tawaqafad waxaa istaagtay khuyuuluhum fardahoodii wayba socon waayeenba fardihii fadafacuuhaa way kiciyeen falam tadaficuu way kici waayeen waa la garaaca fardihii waa la socodsiiyaa ma dhaqaaqayaan fanazaluu way ka soo degeen can duhuurihaa dhabaradooda liyacrifuu say u ogaadaan alkhabara warka waxa jira say u ogaadaan fawajaduu waxay heleen fii xawaafiri اlkhayli fardaha qoobabkooda shadaayaa shadaaya bay ka heleen oo min alxadiidi biro ah biro eh, jajaban oo shadaayo ah oo gelhaya oo ku jirjira qoobabkooda tushbihu u eg ru'uusa almasaamiini masaamirta madaxooda musmaar madaxiisaad moodaa biro iyo oy farduhu durahayaanaysan ku socon karin markay ka buuxsamaan iyo waddadii ku daadiyeen markiiba waxaasaa laga helay ilaan waxay farduhu la socon wayan waa sidaa fanadaruu fi lardi dhulkii bay eegeen faida alcajamu cajamtiibaaba qad naharuu waxay ku qubeenay ku daadiyeen fi duruubi waddooyinkii almu'adiyati qofka gaarsiinahayay oo isku xirahayay ilaa nahaawant nahaawant magaaladii ay lagu socday waayee meeshii waddadii gaarsiinaysay yay ku daadiyeenba xasaka alxadiidi bir go'go'an oo jajab ah xasaka alxadiid liyacuuquu say uga hor istaagaan oo ay u celiyaan alfursaana nimanka fursaantae fardaha ku socda walmushaa iyo kuwa lugaynayaba can ilwusuuli ilayhaa inay hawan soo gaaraan inay magaalada soo gaaraan say uga celiso saasay markaa ugu daadiyeen socod ma jira marka akhbara alfursaanu fursaantii waxay u sheegeen waa geesiyaashii annucmaana bimaa ra'ow waxay arkeen wa talabuu minhu waxay ka codsadeen an yumidahum inuu ku soo ziyaadiyo bira'yi ra'yigiisa maxaa samaynaa buu dhahay ay dhaheen ra'yi keenba fa amarahum wuxuu amray bian yakifuu inay istaagaan fii amaakinihim meelahooda ha dhaqaaqina buu dhahay amaakintiina iyo meelihiina jooga wa an yuuqiduu inay hursadaan buu amray oo alla shido anniiraana dab in la shido fii leyli caawa marka la gaaro caawa markay mugdi noqotona dab weyn shida buu yidhi fi leyli dabku shida liyaraahum si ay u arkaan alcaduwa cadowga macnaha marka dabka la shida mugdina ay tahay dabka holaciisa markuu bato waxa meesha jooga waa la arkayaa wa cinda daalika markaa agteeday idin arkaan yatadaaharuuna waxaad u muujisaan bilkhawfi cabsi min eh, minhu xaggood inaad ka cabsateen soo carara orda buu yidhi iyo wاlhaziimati jab inuu idinku dhacay amaamahu hortiisa saa sameeya buu yidhi sidaa markaa sameeya oo markaa dabka shidaani idin arkaan wax carara iska dhiga markay sidaa dhacdo layaqruuhu say ugu kadsoomaan ayaga oo ay ugu kadiyaan billixaaqi bihim inay ka daba yimaadaan waayo muslimiintii oo jabta ama koox carraysa marka la arko waa la ceegsadaa lixaaq bay samaynayaan inay idin soo haleelaan bihim ayaga wa isaalati maa maa inay zuuliyaan baa dhici karta markaa zaracahu ay ku beereen ama ay ku shubeen jidka oo min xasaki alxadiid waa inay soo maraan maxaa suuragelinaya inay meesha ka xaaqaan ay idin soo bursadaan taasaa markaa imaanaysaa wajaazat alxiila way hirgashay markaa way xilgashay xiiladii cala alfurs loo sameeyey famaa in ra'ow ma aysan arkin bataliicata jeyshi lmuslimiin muslimiinta ciidankoodii kuwii daleecada ahaa tamdii soconaya cararaya munhazimatin ayagoo jabay oo isjebiyey macnoo iska dhigay dad jabay amaama hortooda xataa arsaluu ilaa ay soo direen cummaalahum shaqaalahoodii fa kanasuu markaasay xaaqeen aطurqa waddadii min alxasaki wixii jajabnaa ay ku daadiyeen kiyo markaa ka xaaqeen isla markii saa ay u dhammeeyeen isdhaheen ka daba taga fakara calayhim اlmuslimuun markaasay muslimiintii kusoo rogaal celiyeen marka hal mar baa waddadiioo nadiif ahoo musmaarihii jajabkii dhibkii laga xaaqay ay markaa soo galeen waxtaluu waxay soo gaareen dilka durubi waddadii ayada ahayd caskara annucmaan nucmaan wuxuu degay binmuqaran uu la degay bijeeshii ciidankiisa can mashaariqi mahaawid mahaawid meesha yidhahda mashaarifteedii can mashaarifi meel mashaarif ahoo saraysa oo nahaawanad magaaladii la rabay in lagu duulo waayee dusheeda markaa ah wa cazama wuxuu go'aan ku gaaray calaa an yubaaqita inuu kediyo caduwahu cadowgiisa bilhujuumi inuu baqyi ku sameeyo hal mar ku kediyo bilhujuumi weerar ayuu go'aan ku gaaray qaala lijunuudihi ciidankiisii wuxuu ku yidhi innii anigu mukabbirun waan tigbaaranayaa alaaثan saddex mar waa baaq saddex mar baan allah akbar dhahayaa faidaa kabartu haddaan kibaarto aluulaa marka koowaad falyatahaya ha diyaargaroobo man lam yakun qad tahaya'a kaan horay u ahayn mid diyaar ahaa kaan diyaar ahayn diyaar ha noqdo allaahu akbar markaan dhaho ha diyaargaroobo waidaa kabartu haddaan kibaarsado aلثaaniyata mar labaad falyashdud ha isku adkeeyo kullu rajulin nin kastoo minkum adinka idinka mid ah silaaxa hubkiisa calaa sinasadiisa si fiican ha u qabsado faidaa kabartu ahaaliata marka saddexaad haddaan kibaartana fainii xaamil an waaba ku jiraa buu yidhi allahu akbar haddaan dho soo maaha fainii xaamilun waaba ku xambaarayba aniga calaa acdaa' illaah ee faaxmiluu maciila soo qaada hal mar aan wada galno kabara nucmaan nucmaan wuu kibaartay min muqranin takbiiraatihi alaaaa takbiirooyinkiisii saddexda ahaa kow buu kibaartay kaan diyaareen baa diyaar mar labaad buu kibaartay hubkii baa laisku adkeeyey mar saddexaadkii buu kibaartay wandafaca wuuna galay fii sufuufi alcaduwi cadowga safafyaalkooda kaannahu waxaad moodaa allaytu libaax caadiyan cartamaya xanaabsan aad u malaysaa suu u galay watadafaqa waraa'ahu waxaa ku soo burqadoo ka soo dabagalay gadaashiisa junuudu lmuslimiin tadafuq sayl daadka suu u burqadoo kale suu daadka isku daba raacraacoo kale ayay u galeen wadaarad waxaa dhex maray bayna alfariiqayni labadii qolo raxaa macrakati daruus raxaa macrakatin dagaal adag daruusin oo lagu gubtay oo lagu faro gubtay ayaa maray raxa waxaad dhihi kartaa raxaha waa dhagaxshiidka kaana waa la yidhaahdaa macrikada iyo dagaalka dhagaxshiidkiisii daruusin ee lagu gubtay ee lagu farogubtay lagu hoobtay kaasaa dhex maray qallama ay yar tahay shahida in loo qiro taariiqu lxuruubi dagaalada taariikhdooda in lagu helo dheh ama laga arko lahaa ayada nadiira wax la mid ah dagaal qaraar ayaa dhex maray fatamazaqa waxaa go'go'ay jayshulfurus furs ciidankoodii shara mumazaqin kala go'go'tan u xunay u shar badan wamala'ad waxaa buuxisay qatalaahu intii looga dilay alsahla waaljabala meesha jabasho ah iyo meesha aan jabasho ahayn dhulka sahlan iyo dhulka buurta ahna baktigoodii baa buuxiyey wasaalad waxaa qubtood daatay dimaa'uhu dhiiggiisiina fi lmumaraati meelaha la maro waduruubi iyo waddooyinkii xaafadahana dhiiggoodii baa buuxiyey fazaliqa waxaa simbirraxatoo ku taraaraxday jawaadu nucmaan ibnu muqaranin nucmaan ibnu muqaran faraskiisii biddibaa dhiiggii bay ku simbirraxatay asagoo faraskiisii saarno dagaalamaaya way dhacday fa surica waa la legday marka wuu dhacay wa usiiba waxaa asiibay annucmaan nafsahu nafsadiisa waa la asiibay cisaabatan asiibitaan qaatilatan wax dishaa dhaawacii xumaa iyo weynkii wixii uu faraskii uu ka dhacay iyo waxaa asiibay asiibo qaatiloo wax fa akhada isla markii waxaa soo qabtay meydkiisa akhuuhu walaalkii e faakada waxaa soo qaatay akhuuhu walaalkii alliwaa calanka buu gacantiisii ka soo qaaday ilaa calanka isagaa waday ciidankana calankaa laga jebiyaa haddii calankoodu dhulku dhaco waa laga guulaystay suusan dhulka u dhicin aqada akhuuhu walaalkii alliwaa calankii buu soo qaaday min bacdi asaga kadib wasajaahu wuxuu ku duubay biburdatin go kaanad macahu micigiisa ahaa go asaga wahayuu meydkiintuu meel dhigay yuu ku daboolay wa katama waa ka qariyey amra masracihi dhimashadiisii arinteeda can ilmuslimiina muslimiinta waa jabbay noqonaysaa waa ka qariyey oo muslimiintii ayuu ka qariyey arintii geerida markaa ahayd walammaa goortii tamma ay taam noqotay ay u dhammaystirantay annasru alkabiiru guushii weyneed alladii kaasoo sammaahu lmuslimuuna muslimiintu ay ugu magac dareen fatxu lfatuux fatxu lfutuux guushaa fatxulfutuux baa loo bixiyey futuuxyada fatxigoodii furashadooyinkii furashadeedii guulooyinkii guusheedii guulahoo dhan bay guul u sii ahayd markii ay dhammaatay oo nasrigaa weyn ay muslimiinta magacaa u bixiyeen ay taam noqotay sa'ala way su'aaleen aljunuudu ciidankii almuntasiruuna ee guulaystay ee loo gargaaray can qaa'idihim hoggaamiyahoodii bay su'aaleen albasili ee geesiga iyo libaaxa ahaa annucmaan bin muqarin ahaa yay dhaheen aaway geesigeeni aaway abaanduulaheeni waa la is weydiiyey ilan intaa way dagaalamaayeen intii dhinneed asagoon joogin wiilkaa walaalkiis ahna tab iyo xead fiican buu sameeyey xilligaa jabka iyo dadka qaa'idiinta ee dhintee la dilo lama baafiyo waayo ciidanka mooralkaa ka jabaaya inta badan inay jabaan bay u badnaanaysaa saa darteed waa qabtay go' watu wejiga uga duubay calankiina kor uu qaaday way dagaalamooyinba muxuu maleeya inuu la socdo laakiin markii guushii dhammaystirantay oo la gaaray futuuxdii iyo wixii ilaahay ugu talagalay subxaana wa ay heleen sa'ala aljunuud ciidankii waxay su'aaleen almutanasiruuna ahaa kuwii loo nasreeyey oo ilaahay u gargaaray can qaa'idihim qaa'idkoodii albasiri geesiga ahaa annucmaan bin muqarnin farafaca akhuuhu walaalkiisaa wuxuu ka kor qaaday alburdata go-i canhu xaggiisa go baa saa looga fayday oo qaala wuxuu dhahay haadaa amiirukum amiirkiinii waa kanaa waa kana amiirkiinii wuu dhintay qad qad aqara allaahu ilaahay baa ku qaboojiyey caynahu indhihiisa bilfatxi waayo fatxiga waa dhowaa aad iyo aad bay nasri iyo guushi foodu saarnayd marka ilaahay baa indhihiisa fatxigii ku qaboojiyo wuu arkay wakhatama lahu wuxuu ku khatimay uu ugu soo gebagebayay cimrigiisa bishahaadati shahaado iyo shahiidnimo taasuu ilaahay ugu soo khatimay ninkaa la yidhaahdo nucmaan bin muqarin nin aad iyo aad u cajiib badanoo qiso macaan leh buu ahaa waxaanu geli doonnaa haddii rabbi idma subxaana wa tacaala suhaybu arrumiya oo aad mooddo qisadiisa inay tahay qiso ka sii cajaa'ib badan qisooyinkii aan markaa soo aragnay marka suhayb nin cajiib badan buu ahaa asagana waxaase arki doonnaa haddii rabbi idmo casharada noga soo socda haddii ilaah yidhaahda iyo suhayb aruumi iyo habeen dambe haddii rabbi idmo subxaanah wa tacaala wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa tacaala aclam